illaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah amaa bacd cashirkan cashirkii boqol iyo kow wuxuu ka mid yahay cashiradii noo sodee ku saabsanaa minhaajulmuslim qismigii shanaad ee kitaabkaynu maraynay ahaa qismulmucaamalaad markaa beecdaynu ku jirnay maadada afraad baynu maraynay almaadatu araabica maadada afraad fii bayaani anwaac noocyaal caddaynteed gudaheed bay u maado tahay anwaacdaasoo min albuyuuci beecyaala kamida hase yeeshee mamnuucatun sharci ahaan lagu reebay maadadan waxay ka hadlaysaa anwaac bixyaal kamida laakiin mamnuuca ah sharcan oo aan la ogolay aada bay anwaacdan u badan tahay almaadatu araabixa maadadii afraad fii bayaani anwaacin nooxyaal caddayntood gudaheed bay u maado tahay anwaacdaasoo min albuyuuci becyaala kamida mamnuucati la diiday anwaacdii sharcan lagu reebay manaca rasuulullah eebbaweyne rasuulkii wuxuu reebay sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi cala arasuul rasuulka korkiisii wasalama nabadgelye allah ku badiye anwaacan nooxyaal baa nabigu reebay min albeyci bexyaala kamida lima liajli ma kii dartii buu nabiga u reebay yaa fi lbuyuu bacyaalkaa la reebay gudahooda ku sugan min alkharari kada ah la kadiyey qofkii kadadii almu-adi gaarsiinaysay dadka beecaa ku dhaqma ilaa akli amwaali innaas dadka xoolihiisa in la cuno bilbaatili xaqdarro lagu cuno walaa taakulu amwaalakum beynakum bilbaatil ayaa soo aroortay kolka becyaalkaasi waxay dadka ku dhaqma gaarsiinayaan dadka xoolihiisa oo xaqdarro lagu cuno iyo walkhishi dhagar almufli gaarsiinayay dadka ilaa isaarati alxaqaad gumaar iyo niyaxuma kicinteed iyo wanisaaci dood walkhusuumaati muran bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda ayay becyaalkaa waxay abuurayaan la iyo urxumo nisaac iyo muran ayay ku abuurayaan taana muslimiinta looma ogola ee tacaaliimta islaamka waxa wey inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum almuslimu lmuslim kolkaa dadkii muslimiinta ah ee walaala ah in gudahooda colaad iyo nac iyo buuq laga abuuro ayay dexyaalkan keenayaan markaasaa nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam min daalik waxaa ka mid a baxyaalka la reebay kow baycu silca badeecadii in la gada qabla qabdihaa intaan la guddoomin adigaa gatay timir ama inab suuqa yaal baad gadatay adoon gacanta ku dhigin wixiina waxay tae aan ogaanin aan baaridiiya ka warqab ku samaynin baad tiri anna waa sii gadayaa taa ma banaana adaanba wixii guddoomin oon gacanta ku dhigin baycu silca badeeca gadideeda qabla qabdihaa intaan la guddoomin horteed la gado ayaa beecyaalka la reebay ka mida laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima uma banaana an yashtariya silcatan badeeca inuu la wareegoos gato huma ka gadaal isagii la soo wareegoon weli gacanta ku dhigin uu yabiicuhaa haddana badeecadii gado qabla qabdihaa intuusanba guddoomin oosan baaci kala wareegin haddana uu sii gato niman qof xaggii uusan ka guddoomin ahaa badeecada uu ka gatay minhu xaggiisa ma banaana wixii markaad gadatay adiga mustara horta gacantaada ha galeeno aada wixii ogaadid wax maqduuru tasliima oo aada dhiibi kartid ha noqdeen adigana aad ogtoo cilmi ku leedahay laakiin adoon wixiiba guddoomin gacantaadana ayaan soo gelin waxay tahayna aanan ogaanin kolkaa bayculmajhuul bay noqonaysaa beeca diintu waa diiday biqowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye wuu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam ida shtarayta haddaad gadatid shay-an waxun haddaad gadatid falaa tabichu shaygii ha gadin xataa taqbidahu ilaa aad ka guddoonta shaygii oo aada gacanta ku dhigtid ha gadin wey wa qowlihi hadalkii nebigana waa u daliil uu yihi man ibtacaa tacaaman cunta qofkii iibsadaa falaa yabiicu nuusan cuntadii gadin xataa yastawfiyahu ilaa uu oobsado gacantiisa ay gasho qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi walaa axsibu malayn maayo kula shayin wax la arkaba ilaa midlahu midla acaam haddii xadiidkuu dacaam ku soo arooray wixii kale ashya ahaana waa lamid dacaam iyo kayrna farqi male kolkaa waxalla wixii aada gadatay adoon guddoominoosan gacantaada gelin mar labaad dib uma gedi kartid man ibtaaca qofka gata tacaaman cunto falaa yabiicu nuusan dacamkii beecinin xataa yastawfiyahu ilaa uu ka hobsado gacanta ku dhigo qaala ibnu cabaasna wuxuu yihi walaa axsib wax kale oo aan malaynayaa lama arko waxaan malaynayaa kullu shayin wax la arkoo kale oo la gado tacaama ilaa midlahu midla tacaam tacaamkii un inuu lamid yahay oo wax la gatay asaan la guddoomin aan mar labaad dib loo gadan karin sidaasuu u arkay kolkaa ictibaar weyn buu leeyaho waa la daliishanaya cabdullaahi ibnu cabaas saxaabi jaliila oo caalima xabru haadihi lumma wabni camir rasuul wa turjumaani ilqur-aan kolkaasuu leeyahay walaa axsabu umalayn maayo kullu shayin wax la arkoo dhan ilaa midlahu midla acaam inuu lamid yahay bayca labaadee la diiday waa baycu lmuslim inuu qof muslima wax gado cala almuslim uu muslim kale ka kor gadow qof muslimaa ah kaaga horeeyey badaacad iyo waagan qofkii muslimaa ah wixii gatay inaad labadii dhexdooda isku cariirisid oo ama kii lacagta rabe badeecada watay aada tidhaahid lacag dheeraadaan kuugu daraya ama kii lacagta watay aada tidhaahid neefkii neefka fiican ama lamida intii ka yar kugu siinaya ee labada muslim ee wax kala gadatay aada dhexdooda isku cariirisid shareecadu kuma ogola labada hadday wax kala gateen banaanka kamar hadday gorgortamayaanna banaanka kamar ilaa ay wax kala gataan ama isfasaxaan bayculmuslim qof muslima waxgadashadii cala almuslim muslim kale korkii uu ka gato taana waa la diiday laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima waxaa u banaanay an yashtariya inuu gato akhuuhu kan muslimka ah walaalkii almuslimu ee muslimka ah budaacatan badeeca inuu gato bikhamsatin ushan ku gato maalan oo fa yaquul midkan dambe waxfaduulinaya uu u yiraa lahu kii wax gatay rudhaa badaacadaad gadatay eli ilaa saaxiibihaa ninkii aada ka qaadatay u eli oo ana aniga ayaa adiicuhaa badeecadii laka adiga waxaan kaaga gadaya shan buu isaga kaa gaday biarbacatin afar riyaal baan kaa siinaya ma banaana kamaa laa yajuus sidayan u banaanay anyaquula inuu qof muslima yira kii faduuliga ahaawey bisaaxiibi kii badeecada lahaa inuu u yira ifsakhi hadiya ninkan mushtarigaa waxaad kala gadateen fasakh beeci wa anaa ashtariha badeecada anaa kaa gadanayo minka adiga xaggaaga shan riyaal sow kaama siinin bisittatin lix riyaal baan kaa siinaya ee beeci buri adiga ma banaana labada dhin midna labada dhan inuu midna ka yimaad oo laba wax kala gadatay uu dhex galaa ma banaana wadaalika midaan labaadna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allah ku badiye uu nabiga yidhi laa yuusan gadin bacdukum qaarkiina calaa bayci bacdin qaar kale yuusan ka kor gadin saddex waxaa weeye baycu naysi fulisida beeceedii wey oo markii wax la kala gadanayo baa lacagta laysku dheereeya waxyaalo edab garan haddii neef suuqa la keeno ninkii raqbo u leh ee neefkii suuqa la keenay gadanaya haddii weliba naada wax lagu gadanayo axad yasiid haddii warku yahay yaa wax ku daraaya taasi nabadii caanow raqbase waynad leeda laakiin laba nin baa neef wada wadatay marka ay labadii nin neefkii wada wateen baa midna dadkii lacagta watay dhex galaya ilaa dadku aada isuman yaqaan midna neefkii buu suuqa keenaya markaa labadii mid ahaan baa dadkii ku darmay markaa markii lacagtii waxa lagu dara laleeyahay wuu ku dar leeyahay markaa baa uu dhaqaajinayaa isagu raqba male qoladanuu lugoynaya saasaa falisaad loo yaqaana waa baycu mayshi taman koru qaadidii wey lacag dheerayntii wey kolkaas siduu ku dar ku dar u leeyahay naadu saddex goor bay dhacdaa labada gooree hore buu neefka cirka ku shareerayaa isog yihiin labadooda marka saddexaad ee neefkii baacishi la gawrici lahaa markaan buu ka dhuumanaya oo uu leeyahay waa ka baxi meesha lagu geey haddaba niman raqba lahayn oon badeecadii danka lahayn inuu waxgatana aanan doonayn inuu yidhaahda kanaan qaraabo kiilayaa neefka wata oon wax ku daraya dadkii lacagta watay ee neefka rabay uu lugooyo ma banaana magaceeda najsi ayaa la yihaa baycu najsi lacag dheerayntii beeceedii iyadana ma banaana laa yajuusu ma banaana lilmuslim qof muslima an yucdiya inuu siiyo fii silcatin badeeca gudaheed shay-an wax inuu siiyo ma banaana wahuwa isagoon kan muslimkaa laa yuriidu rabin shiraaha badeecadii gadashadeeda wa wuxuu usoo gelayaa meesha min ajli an yaqtadiya inay ku daydaan bihi isaga assuwaam kuwii wax gorgorsanayey inay ku daydaan buu rabaa oo fa yuqarir wuxuu lugoynaya bilmushtari lacaglihii neefka doonayey buu lugoynayaa kamaa laa yejuus siduusan u banaanayn an yaquula inuu yihaa muslima liman qof yuriidu raba shiraaha badeecada gadashadeeda inuu yiraa isagoo lugoynaya inahaa mushtaraatun badeecada waa gadan tahay bikadaa wakada intaasay ku gadan tahay rag matoog waxma ku dari kaadiban isagoo been sheegaya kolkaa muxuu rabaa liyuqarira inuu kadiyo lugooyo bilmushtari ninkii wax gadanayey wasawaa-an waxaa siman oo xaaraamnima ku siman tawaata-a hadduu la heshiiyo maca saaxiibiha qofkii badeecada lahaa war kuu shataaraya badeecadan lacag fiican kuu gaarsiinaya adna hadhow iga warhay oo wax naq taasi hadday dhacdo wasamaa-an waxaa siman kawaata a ah. hadduu midkaan la heshiiyo wax dulminaya maca saaxiibiha saaxiibilbadaaca badeecada ninkii watay aamala hadduusan la heshiinin daliilkaasi liqowli bni cumara cabdullaahi bni cumar hadalkiisii baa u daliila radia allaahu canhuma eebbaweyne cabdullaahi iyo cumar baa ka raali noqday uu cabdullaahi yihi nahaa rasuulullah eebbaweyne rasuulkii reer sala allahu calayhi wasalama can ilnajshi lacag dheerayntii saman koru qaadidii ama fulusidii dadka inta la fuluso lacagta lagu fogeeyo looga baxayay nebigu waa reebay wa qowli hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi walaa tanaajashu haysulisina oo naca ha abuurina afar waxaa weeye baycu lmuxaram wax sharcigii lagu xarimay sidii khamradoo kale baycadii ma banaana waa waxaan daahirahay waxaana in la gataa ma banaana bayculmuxarami kii la xarimay beeciisi waanajiisi nijaasadii beeceedii ma banaana laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima an yabiica inuu gato muxaraman wax la xarimay walaa najiisan mid nijaasa ah walaa mufdiyan mid gaarsiinaya qofka ilaa xaraamin xaraam gaarsiinayo oo falaa yajuusu ma banaana baycu khamrin khamre beecaad ma banaana muxaram wey walaa khinsiir khinsiir gadiidii ma banaana muxaram wey walaa suuratan suura in la gataa ma banaana muxaram wey walaa maytatin bakti in la gataa ma banaana muxaram wey walaa sanamin sanad in la gataa ma banaana intaa waa muxaram waxyaalaha xaaraamku gaarsiinaya maxaa ka mida walaa cinabin cinab in la gataa ma banaana laakiin qofka uusan ku banaanan waa kuma qofkii cinabkan miranima ku cunaya nabad wey khudradda iyo cuntada la gadanayo uu ka mid yahay laakiin qofaad og tahay inuu cinabkii miirayo khamrana u bedelayo in laga gadaa ma banaana walaa cinabin cinab in la gadaa ma banaana liman qof laga iibiyo yatakhiduhu inabkii ka yeelanaya khamran maandooriye liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye ina allaha eebba weyne xarama eebba waa xarimay bayca alkhamri khamro gadideed waalmeyta bakti gadidii waalkhinsiir dofaar gadidi walasnaam sanamyaal gadidood wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi lacana allaahu eebbaweyne raxmadiisa ha ka fogeeyo almusawiriin dadka wax sawiro wey wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil man xabasa alcinaba cinabka qofkii xabisa oo meel ku xira ayaama alqida goosashada maalmaheedii xiray wuxuu rabaa xataa yabiicaha inuu cinabkii gado min yahuudiyin mid yahuudi oo khamre ka dhigi doona aw nasraaniyin ama mid nasaara oo khamre ka dhigi doona aw minman qof yatakid waa ka yeelanaya khamran caqli daboosha ka yeelanaya qofkii sidaa yeelaa faqad taqaxama wuxuu jiiray annaara ayuu jiiray calaa basiira sa jeeda naar buu kas galay cinabka maalmihii la guranayay uu meel ku qabiray wuxuu rabaa yahuud iyo nasaariyo kuwa khamrada miira inuu ka iibiyo qofka sidaa u dhaqma naaruu arkayoos og yahay ayuu yiray korada ku qaaday oos jiilay wa qowlihi hadalkii nabiga u daliila man xabasa alcinaba cinabkii qofka xabisoo meel ku reeba wuxuu xabisa ayaama alqitaaf goosashada maalmaheedii la goosanayey ayuu meel gaara ku qabilay muxuu rabaana xataa yabiicahaa cinabkii inuu gado min yahuudiyin aw nasraaniyin gaala inuu ka gado aw miman uu qof ka gado yatakhiduha cinabkii ka yeelanaya khamran caqli daboosha ka yeelanaya faqad taqaxama annaaru jiray calaa basiiratin ogaan iyo bareer iyo kascad buu u jiray shan waxaa weeye bayculkarari kadada bacadi wey oo qofkii wuxuusan ogeyn ama garanayn amaan gacan ku jirin lagu kadiyo laga gado taa ma banaana waa reebtay diintu bayculkarari kadada bacadii lugooyadii wey laa yajuusu ma banaana baycuma kii gadidii ma banaana fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay kararun muslim lugooyo oo falaa yubaacu lama gado samaakun malay lama gado filmaai biyo ku dhex jira intee laga soo qabana walaa suufun dhogor lama gado calaa dahri shaatin neefaria dhabarkiis ku taalla walaa janiinun ur ku jira lama gado fii badnin calool habartiis ku jira wuxuu noqon doonayaa og walaa labanun hano lama gado fii darcin candha gudaheed ku jira intay koobay noqonayiin lama oga walaa hamaraatin miro in la gadaa lama ogola qabla buduwi salaaxiha midhahaasuu banaantooda intayan muuqan in la gadaa lama ogola walaa xab masaga in la gado lama ogola badar qabla ishtidaadihi xabadu intayan adkaan walaa silca badaca in la gado lama ogola biduuni nadar iyadoon laba arkin ilayhaa badeecadii aw taqliidihaa iyadoon la gadgadinin wafaxsiha la fiirfiirinin in kaanad hadday tahay badeecada xaadiratan mid joogto wey aw biduuni wasfiha tilmaan la-aan in la gada ma banaana iyo wa macrifati nawciha badeecada nooceediiba aan la aqoonsanin iyo wa kamiyatiha intay dhan tahay in kaanad hadday badeecada tahay qaa'ibatan mid maqan wadaalika arrinkaasna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yiilay tashtara wuu soomay malayha gadina filmaay biyo ku dhex jira fa inahu qaraarun waa lugoon muslim la lugooyey wa qowli ibni cumar cabdullaahi ibni cumar hadalkiisii waa u daliil radia allaahu canhumaa canhumaa baa la raba naha rasuulullah ala rasuulkii waa reebay sala allahu calayhi wasalama an yubaaca tamrun timi in la gado xataa yuncam ilaa laga cunay bislaato aw suufun suuf in la gado calaa dahrin neef xoolaha korkiisa fuula aw labanun caana in la gado fii darcin candha gudaheed ku jira aw saminin subag in la gado sicina fii labanin caana ku dhex jira wa qowli hadalkii cabdulaahi bni cumarna waa u daliil uu yihi nahaa rasuulullah alla rasuulkii waa reebay sala allahu calayhi wasalama can bayci samara timihtii gadideedii xataa tuzha ilaa laga guduudiyo qaal wuxuu yidhi tuxmar ilaa la guduudiyo oo markay guduudatay bay gisay bisayl gashay marka intay akhdartay cagaar u eg tahay cayriin wey waxay noqon doontaa lama oga waqaal wuxuuna yidhi cabdullaahi ibni cumar idaa manaca allaahu markii la weydiiyey war haddii eebaba diido athamara hamartii inay caafimaado in fayoobaatay bislaato eebba hadduu diido aafo uu keeno fiima tastaxilu maxaad ku banaysani maala akhiika walaalkaaga muslima xoolihiisii maxaad ku banaysani wa qowli abii saciidin ilkhudriyiina aa u daliil radia allaahu canhu ilaa xaggiisa raalli ha ah ka noqde uu yihi nahaa rasuulullah alla rasuulkii waa reebay sala allahu calayhi wasalama can ilmulaamasa isla taabashadii iyo walmunaabada tuuridii fi lbayci beeca gudihiisii wey mulaabasa iyo munaabada waa beec jaahiligii jiri jiray islaamka uu reebay mulaabasa waxa wey darbaa ninkaanu goglan ama badaca meeshaanu taalla badacadii kolkaa waa duuduuban tahay halkay taalla markaasuu ku leeyahay gacanta ku dejiyo waxay gacantaada gaartaan kaa gaday kolka waa taabani taabashadii a taabatay eed sidaan tiri maradii waa gadan tahay maradii ma aadan kala bixinin dhirin iyo dhumuc ma aadan ogaanin jila iyo ma aadan ogaanin adeeg noocay tahay ma aadan ogaanin qarar baa ku jira taa mulaamasan wey taabasha ku gadashadii munaabada tuurid wey waxbaa la tuurayo badeecadii oo taallay buu dhagax ku kor tuuraya kuu dhagaxa ku dhaco ama kiibaa tuuraya kolka tuurmo wax ku gadaso iyo taabasho wax ku gadaso midna lama ogole magacadii qofkan gadana in intuu fiiriyo oo fidiso dhan walba iska taago uu ogaado kolkaa kadib la gadawa kolkaa beecul waa reebtay diinta nahaa rasuulullah ele rasuulkii waa reebay sala allahu calayhi wasalama can ilmulaamasa taabasho wax ku gadashadii iyo walmunaabada tuurma wax ku gadashadii fi lbaduci baycun lagu gato waa reebay waalmulaamasatu waxaa la yihaa lamsu rajuli inuu nini taabto thawba alaakhar nin kale maradii biyadihi gacantiisa ayuu ku taabtay bileyli waa habeen aw inahaari waa maalin walaa yuqalibuhu ma uusan gadgadin labuma arkin walmunaabadatu waxaa weye an arajulu nin inuu tuuro thawbahu maradiisa wayanbud alaakhar kii kalena wuxuu tuuraya sawahu maradiisa wayakuunu daalika tuurtuurmadaas ayaa baycuhumaa yakuunu daalika arinkaa wax la tuurtuuray wuxuu noqonaya baycahumaa waxay wax kala gadanayeen min gayri nadarin wax lama fiirinin oo lamaba arkin aragtiya dhowridii ma jirto walaa facsin baarbaaridii ma jirto walaa takhliibin gadgadinna ma jirto bacaa lama ogo baayicu baycatay laba beecoo laysdhex geliyey fii baycatin hal beec ku dhex jirana iyadana lama ogola waa reebtay diintu waa beecyaalkii rasuulku reebay baycu baycatay laba beec beecintood fii baycatin hal beec gudaheed ku jira laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima an yacqida inuu gunto baycatayni laba beeco fii baycati waaxidatin hal beyc gudaheed ku jira bal yacqidu kullu safqa korgoda la arka dhammaanteed waa la guntayaa calaa xidatin gaar ahaanaa loo guntaa maxaan la ysugu daba qabanay limaa fii daalika arrinkaas gudihiisii waxaa ku jira min alibhaami wax moodsiina almu-addi ibhaamkii gaarsiinayay ilaa adiyati lmuslim qofka muslima dhibaatadiisa aw akli maalihi kan muslima xoolihiisii oo la cunay biduuni xaqin jid la-aan la cunay wey walicaqdi baycatayn laba beec gunidood fii baycatin hal beec gudihii laba beec lagu gunto suwarun amsilay leedahay dhowr misaal minhaa waxaa ka mid a ah, an yaquula inuu u yira lahu isagii bictuka shaya shaygigaan kaa gaday bicasharatin toban riyaalo xaalan hadda aan gacanta ku hayo aw amase waxaan kaaga gaday bikhamsata cashara ilaa ajali aad saddex beri isugi wayamdil beycu beecu sidaa ku tago laba beec wey muxuu ku iibiyey maradan waa kaa gaday toban shilin oo hadda taallaan kaa siina haddii kaloo saddex beri ii shanaan kuugu dara shan iyo toban waa laba beec waxaa la gaday waa isla maradii maradii baa shan iyo toban maanta ama toban maanti iyo shan iyo toban berri meesaa dambe ah yay joogtaa ma banaana ee ama tobanka maanta lagu kala gadanaa ama dayna lagu kala qaadanaa shan iyo tobanka berria ah. kolkaa laba beec oo hal beec iskula jirta wey minaa waxaa ka mid ah an yaquula lahu inuu u yiraa bictuka shaya shaygaanaan kaa gaday bicasharatin tobanaan kaa gaday xaalan hadda ah aw bikhamsata cashar shan iyo tobanaan kaa gaday ilaa ajalin madal ku xiran wayamdi lbaycu beeci waa tagaya walam yubayin lahu uma cadaanin ayilbaycatay labadii beeckee amlaha uu fuliyey ma tobankii hadda ahaa baa lagu heshiiyey mase shan iyo tobankii daynta ku jiray aa lagu heshiiyey suura waa midda wa minha waxaa kaloo ka mid kamida an yaquula inuu ninkii u yiraa lahu ku wax ka gadanayay bictuka hada almansil aqalkaanaan kaa gaday mathalan iyo wax lamida bikada intaasaan kaaga gaday calaa an tabiicani adna inaad iga gado kadaa shaygaas bikada adigana aqalkaanan intaas kaaga gaday waxaana shardi ah adigana faraskaaga intaas iiga gad kolkaa waa hal beeco laba iskula jirta maya aqalkaa la kala gada ka gadaalna faraskaa la kala gadana lama ogolow waminhaa waxaa ka mida an yaquula lahu inuu u yihaahdo bituka hada almansila gurigaanaan kaa gaday matalan iyo wax lamida bikadaa baan kaaga gaday calaa an tabiicanii inaad adna iga gado shardinteed kadaa faraskaas aad bikadaa intaa iga gado suura saddexaad waminaa waxaa ka mida an yabiicahu inuu qofkii ka gado axada shay-ay laba shay midkood mukhtalifayn oo iska dabamarsan bidiinaarin toban shilin buu uga gaday masalan iyo wax lamida wayamil caqdu caqidkii <coughs> sidaasuu ku tagaya walam yacrif ilmushtari kan wax gatay ma yaqaan ayuu shay-ay labada shay kee qad ishtaraa uu gatay iyaduna suuro kalow wuxuu yihi toban riyaal baanku siiyey oon kaaga gaday kolka ama kitaab baan ku keenaya ama khamiis baan ku keeni doonaa kolkaa kani ma kala oga ma kitaab baa loogu maqan yahay mase khamiis baa loogu maqan yahay wixii kan ka baxay toban shilin wey laba shay buu u sheegay carabka ku dhuftay ama kitaab baan ku keenaya ama khamiis baan ku keenaya kolkaa laba shay oo kala duwan wey miduu gatay ma yaqaan wa minhaa waxaa ka mid a an yabiicahu inuu nin ninka gado axadda shay-ay laba midkood labadaasoo mukhtalifay iskhilaafsan kitaab iyo khamiis oo kale ama kaba oo kale yuu bidinaarin hal dinaar uga gaday masalan wayamdi lcaqdu beeciisaasuu ku fulay laakiin walam yacrif ilmushtari kan wax gatay ma yaqaan ayuu shay-ayni labadii shay kitaabkii iyo khamiiskii kii u qad ishtaraa gatay daliilkii waxaasoo dhan waa gana limaakii u daliila ruwiya canhu nabiga xaggiisa laga wariyey sala allahu calayhi wasalama annahu nabiga nahaa inuu reebay can baycatayni laba beec baa nabigu reebay oo fii baycatin hal beec gudihiis ku jirta toddoba bayculcarbuun carbuunta beeceedii ayaa la reebay ilal-aana waa la isticmaalaa waxaa weeye laba nin baa wax kala gadanaysa afkii bay ka heshiiyeen afka markay wixii ku heshiiyaan kanaa boqol riyaal dhiibaya boqol riyaal boqolka carbuun baa la yihaa wuxuu leeyahay baaci haddaan isu qaado oo aan wixii baaqiga ahaa keenana nabad wey saasaan ku kala hagaagayna haddaan keeni waayoon baaci ku kala tagnana boqolkii baac korkaad u qaadani arbuuntii ijaarki yaa u badan inaad u timaadid qof guri leh oo aad tiri haysan boqol baan ijaarkii ku heshiinay boqolkana sii hormariyo arbun wey qaala maaliku imaamu maalik wuxuu yihi fii bayaanihi cadayntiisii huwa beecun carbun waxaa la yihaa an yashtariya arajulu nin inuu gato ashaya wax aw yaktari daaba daabad ama guri buu ijaaro u qaatay tuma yaquul wuxuu leeyahay acdaytuka diinaaran tobankaas riyaalaan ku siiyey waxaan kugu siiyey calaa anii aniga haddaan intaragtu silca madacadii ka tago awilkila ijaarkii guriga ama daabadda ka tago famaa acdaytuka tobankan diinaareen ku siiyey ama riyaalkan aan ku siiyey famaa acdaytuka waxaan ku siiyey laka adaale sideed waxaa weeye baycu maa laysa cindah qofna waxaan agtiisa oolin oon maqduuru tasliim ahayn inuu muslimka gada ma banaana sideedu baycu maa kii beeci ma banaana aan laysa ahayn cindahu qofka agtiisa laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima uma banaana an yabiica inuu gado silcatan badeeco aan laysadahayn cindahu agtiisa aw inuu gado qalla qabla an yamlikahu intuusan shaygii hanaanin lima liajli ma kii dartiibayan la banaanin qad yu-addi inuu ku gaarsiiya laga yaabo ilayhi isaga daalika arinkaas min adiyati lbaayici baayici baa dhibaysa waalmushtari kii wax gatay fii xaali cadami lcusuub gacanta haddaadan ku dhigin calaa silcati badeecadii almabiicati la gaday welidaa sidaa daraadeedba qaala nabigu yihi sala allahu calayhi wasalama laa tabica gadin maa wax anan laysa ahayn cindaka agtaada wanaha nabiga waa reebay can bayci shayi shay in la gado qabla qablihi intaanan la guddoomin sagaal waxaa weeye baycu dayni bidayn beyc manhi aw in dayn dayn lagu gado taa lama ogola maxaa jira wuxuuba waa macduum ninbaa boqol riyaalkaa qabay way kaala jireen kolkaasaa mid kalna boqol riyaal ka maqnay kolkaa boqolkii riyaal ee deynkaa hebel iga qabay boqolkii riyaal ee hebelkaa qabaan kaa siiyey wax saas oo kalea wax banaan maaha maxaa yeele labadii midna gacan kuma jiraan maxaa la kala gadaya lugooyo wey baycu dayni daynkadideedna ma banaana sagaal wey bitayni lagu gado laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima an yabiica inuu gado daynan wax maqan bidaynin wax kaloo maqan uu ku gado id huwa daynka daynka lagu gaday fii xukmi beycilmacduum wax ebera oo la gaday xukunkeed buu qabaa bilmacduum eber kale lagu gaday walislaamu islaamkuna laa yujiizu ma banaynayo haadaa waxaan jirin waxaan jirin ku gadida wa mihaalu bayci deyni bidayn wa mihaalu bayci dayn deynkii gadidiisii mihaalkii waxaa wey bidayni lagu gado an yakuuna laka waa inay adiga ku ahaato calaa rajulin nin korkii waxaad ku leedahay qindaaraan laba jawaan baad ku leedahay labada jawaanad qofkaan ku leedahay ilaa ajalin madalay ku jiraan oo labada jawaan beerta markay soo go-do saddex bilood ka yaa lagu keenaya kolkaasaa tiri waryaa laba jawaan jawaanbaa i oo dayna hebel baa saddex bilood kadib keeni doona adigu labadii jawaan qaado boqol riyaalna isii boqolka riyaal naftoodana waa boqolku hebelkaa qabay marka daynta in lagu gaday calaa rajulin nin baad qindaarayn ku leedahay laba jawaanin madal ku sugan fatabiicahu labadii jawaan qindaarka ayaad gaday ilaa aakhar nin kale bimicati riyaal boqol riyaal baad uga gaday boqolka riyaalna ilaa ajali madal bay ku sugan tahay kolkaa waa deynta in lagu gaday labadii jawaabna gacan kuma jiraan boqolkii riyaalna gacan kuma jiraan eber eber lagu gaday wa mithaalun aakhar mithaal labaad waxaa wey an yakuuna laka inuu ku ahaado calaa rajuli nin shaatu neefariya ilaa ajalin toban riyaal buu kaa qaatay hadha waa nafaraa ku keeni doonaa buu ku yidhi neefkii baa daynimo ugulahay falamaa yaxil alajalu madalkii haddii la gaaray iyo wakhtigii fida ayaa cajaza almadiinu kii neefka arigaa laga sugayay baa tabarbeelay falamaa yaxilu alajalu madashii haddii la gaaray yacjizu lmadiinu kii daynka qabaadaalay canadaa'ihaa gudashadeedii laka uu ku guto fayaquulu laka markaasuu ku yidhi sidii waala ahay ee bicniha sidii iga gado bikhamsi riyaal shan riyaaloo hadda aan kaaga gado iyadana shantii riyaal ma haye beri meesaa dambaan keenaya bicniha sidii iga gad bikhamsin bikhamsiin konton iga gad riyaalan riyaalaa ilaa ajal madal akhara madal labaad intii laga gaaro oo fatakuuna waxaad ahaanaysaa qad bictahu ninkii waxaad ka gaday daynan maas maqan aada bidaynin maas kale uga gaday waqad nahaa waana reebay rasuulullah xiba weyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama can baayici ilkaali'i dayn gadidii bilkaali'i dayn kale lagu gado ayuu dayna bidayn buu ku fasiray toban waxaa wey bayculcayina beec magaciisa bayculcayina la yidhaaho misaalkaa lagu fahmi doonaa beec qallafsan wey bayculcayina cayina beeceedii wey laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima uma banaana an yabiica shay-an shay inuu gado ilaa ajalin madalna uu ku gado suma ka gadaan shaygii oo madal ku gadan uu yashtariihi shaygii gado miman qofu baacahu sheekha ka gaday lahu isaga bisamanin lacag aqala ka yar mimaa tiu baacahu ka gaday maxaa jira liannahu isaga idaa baacahu hadduu shayga ka gado iyaahu isaga bicasharatin toban riyaal uu asal uga gaday suma ishtaraahu minhu kii tobanka riyaal ku gaday baa haddana gaday shaygii bikhamsatin shan yakuunu wuxuu ahaanayaa kaman acdaa nin bixiyey khamsatan shan ilaa ajalin madal bicasharatin toban wahaadaa caynu riba nasiya dibdhiga ribadeedii caynteedii wey almuxaram ee la xarimay bilkitaabi qur-aanka wa sunnati wadadii nabiga walijmaaci kulanka ummadda wadaalika arinka biqowlihi waa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi idaa dana annaasu dadkii hadduu bakhiilo biddinaari waadirhami haddii lacagta uu dadka ku bakiilo oo watabaayacu ay wax ku kala gataan bilcayinaati beecbaacu cayina la yihaa watabacu ay raacaan adnaaba albaqar looda saynteeda ay qabsadaan oo wataraku ay ka tagaan waa sida haysata aljihaada jihaadkii ay ka tagaan fii sabiilillah eebba weyne diintiisa koryeelideedii lagu jihaado anzala allaahu eebba weyne waa dejiya bihim dadka balaa-an balaayuu korka ka saara falaa yarfacuhu ilaah baladii ma qaado xataa yuraajicuu ilaa ay u gadoomaano diinahum ay diintoodii u noqdaan sida markay dhacdo dhibkaasaa imaanaya watan maanta joogta idaa dala nnaasu dadkii hadduu bakiilo bidiinaari dahabkii iyo wadirhami fidadii oo watadaayacu ay wax ku kala gataan bilcayinaati wixii cayine la dhihi jiray oo watabacuu ay raacaan adnaaba albaqar lo-da saynteeda wa tarakuu ljihaada ay dagaal la mid ka tagaan fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda lagu jihaado anzala allaahu eebba weynaa dejiya bihim dadka balaa-an buu ku dejiya kolkuu bala ku dejiyaana falan yarfacuhu eebba weyne ma kor yeela beledi xataa yulaajicuu ilaa ay dadka u noqdaan diinahum diintoodii u noqdaan wa qaalat imra'atun naag baa tiri licaaisha caaisha waxay u tiri inii bictu ghulaaman addoon baan iibiyey min zayd ibni arqam zayd ibni arqam baa addoonka lahaa markaasaan ka gatay addoonkii bihamaani mi dirhamin siddeed boqol oo fida uga gaday nasiatan oo amaah ilaa ajalin madal intii laga gaaro wa inii aniga ishtaraytu addoonkii baan mar labaad gatay minhu isaga oo waxaan isdeedii boqol waa dahday bisiti mi-ati dirhami laba boqol baa ka maqa naqdan waxaan ihi mar labaad baan ka gaday oon uga gaday lix boqol oo dirham naqdan oo aan u dhiibay naag baa caaisha sidaa ku tiri fa qaalat lahaa caaishu caaisha waxay tihi radia allaahu canha bi-sa mashtarayta waxaad gadatay baa baasle wax diinku ogoshahay maaha wa bi-sa maa bicta markii hore waxaad gadatay iyo markaan dambe waxaad la soo wareegtay baa laba baasle bay naagtii ku tiri wadaadkiina waxay tidhi ina jihaadahu dagaalamidiisii rasuulkii la jiridiisii uu dagaalamay sala allahu calayhi wasalama qad batala sayd ibni arqam waa saxaabi jaliila jihaad iyo dadaalkii nabiga uu la sameeyey ayaa buray ilaa an yatuuba inuu toobad keena maha hadalka kan dheeraad baa ku jira waxaa jira zayd ibn arqam hadduu saxaabi yahay asuu nabiga la jihaaday acmaasha burisa camalka waa macruuf tanoo kale kuma jirto addoon riba hadduu wax ku gaday oo beecan banaanayn sameeyey beecan banaanayn sidiisuu xaaraam u yahay ee waxyaalaha ajirka baabi'iya laguma darin ajir hore loo sameeyey wixii baabi'iyey qur-aanka iyo xadiidka labadaba waa seegeen waa sheegeen shirkigaa kamida liqowlihi tacaala lain ashragta layaxbatana camaluka markaa shirkiga camalkiibuu buriya alru'yaa wasumca kamida laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani walada kaladii yunfiqu maalahu riyaa annaas marka haddaan riddo imaanin riddadii baa kamida oo qofkii riddo noqda oo siduu muslim u ahaa islaamka ka baxee gaalooba camalkiisii waa buraya marka haddaanan wuxuu riddo ahay amuusan sirki ahay amuusan ru-iyo suuxo ahay camalkiisii jihaadkiisii bee aan banaanayn hadduu qofka galo in camalkiisii uu burinayo warkaan meelsaaridu u baahan bisa ma shtarayta sacwe waxaad la soo wareegtay wa bisa maa bit waxaad iska gaday ina jihaadahu sayd ibni arqam jihaadkiisii maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama uu jihaadayba qad batala buray umada canqaam ka daran baaxmaashi burinaya isagunba xaaraana waay waxaanad gadatay ee sharcada waafaqsanayd ma xaaraan noqonaya maahana camalkaagii kale wax uguma jira ilaa an yatuuba inuu toobadkeena maahane hoos buu ka yiri daara qudni baa wariyey wafii sanadihi daafun wax admad qaba toban waxaa wey bayculxaadiri qof joogaa inuu iibiyo lilbaadi mid baadiye ka yimid taana ma banaana waxay ku jirtaa beeca mamnuuca bayulxaadib kii reer beliska ahaa inuu lilbaadi kii reer miyiga ah xogadaw idaa ataa hadduu yimaado albaadi qofkii reer baadiye ah ee beledka yimid aw ilgariib qofaan beledkaba aqoonin ayaa wuxuu yimid can ilbaledi magaalada la yimid ka qariiba ayaa bisilcatin badeeca la yimi yuriidu wuxuu rabaa an yabiicaha inuu badeecadii gado fii suuqi suuqana uu ku gato bisicri yowmiha maalintan uu badeecada keenay sicirkay joogto qaaliya rakhiis inuu ku gatuu rabaa laa yajuusu waxaan banaanayn lilxadariyi ninkii reer magaalka ah an yaquula lahu inuu kii qariibka ah ama reer baadiye u yihaa utruk isilca badeecada ka tag intii agtayda wa ana abiicuha anaa kuu gadaya badaxadii laka adiga bacda yowmin aw ayaamin maalmaan haynaya biakhar in ka badan min sixrilyow sixirkan maanta ka badan waannaasu dadka reer beleedka ahna fii xaajatin subagi yacanii waa u baahan yihiin dhib bay ku sugan yihiin waannaasu dadka fii xaajatin dhibaata gudaheed bay ku yihiin ilaa tilka sila badeecadaasay u dhib qabaan liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa yabi xaadirun balajoog yuusan u gadin libaadin qof baadiye ka yimid dacu nnaasa dadka faraha ka qaada yarsuqu llaahu ilaah risqi siiyo bacdahum dadka qaarkood min bacdin qaarka kale ha ka risqi siiye adinka ka baxbaxa dadka labiyo toban ashraw min arukbaan tii kama foga waxaa weeye safraal la maqlay subag wada xano wada hilib wada caws wada dhuxul wada bal wada yaa beledka kusoo socda ninbaa ordahaya intuu xoogaa lacaga guntado intay magaaladiiba soo gaarin dadweynihii ayaan is arkin sixirkii ayaan baranin buu uga hortegaya xag kolkaasuu leeyahay gurigiinba maanta miyaad caws wadaan caws kamlia goorma u dambaysa haddaan magaaladii ka kayn waxoodii markuu nacsiiyana taana taana uga qaadanayo halkaasuu iyagii ka naqayo wixiibuu meel ku aruursanaya cawskiibuu iyana u gadanaya taa lama ogola maxaa jira kuwii baadiyaha ka yimid ee cawskii alaabta watay kuwii waa la dhacay qoladii magaalada ee cawska sugaysayna waa la dhuun qabtay kolka albaaxi waalmushtari bad labadiiba curyaamisay ma banaana ashiraau waxa gadasho man labiyo tobana min arukbaan socotada laga gato laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima an yasmaca inuu maqlo bisilcati badeec u maqlay qaadimatan imanaysa ila albaledi magaalada fayakhud waa boodaya waa baxaya liyatalaqaaha inuu badeecadii la kulmo min arukbaan socotadii kala kulmo xaggees kulmaya khaarija albalad beledka banaankiisa fayashtariyaha badeecadii buu soo gadanaya minhum rugbaantii hunaaka banaanka ayuu uga soo gadanaya uma ka gadaal buu yudkhiluha badeecadii beledka isaga soo gelinaya fayabiicuha wuxuu ku gadaya kamaasha siduu rabo taasna waxay la xaraamowday limaa fii daalika arrinkaa gudihiisa wax ku sugan min ataqriiri lugoyna biasxaabi silca badeecada kuwii watay buu lugooyey iyo waladiraari dhibid min ahlilbeled magaaladiina wuu dhibay min tujaarin ganacsatadii iyo wakayrihim dadkii kaleba welidaa sidaa daraaddeedba qaala rasuulullah ebe rasuulka yihi sala allahu calayhi wasalama laa talqaw rukbaan talaqaw hala kulmina arukbaana socotada walaa yabiixaadirun reer beled yuusan u gadin libaadin reer baadiye wey saddex iyo toban waxa wey bayculmusara neefka irmaana lo-dii iyo arigii iyo geelii irmaanka aye la gadayey baa habeen iyo maalin la soo gaaxinaya subaxdii baa suuqa la geenaya iyadoo cambaha candhada iyo caanahay walwaali aad yaabtid kolkii lamaalaba oo ninkii uu moodo caanahan inay caadi yihiin habeenkii wax kusoo dhaca male maalinkii dambe wax male ma banaanata bayculmusaraati tii la gaaxiyey beecadii ma banaana laa yajuusu lilmuslim qof muslima uma banaana an yafriya shaata ri inuu gaaxiyo aw ilbaqarata neeflaa uu gaaxiyo aw inaaqa hal uu gaaxiyo bimacnaa yajmac wuxuu kulminaya labanahaa caanaheedii fii darcihaa candhadeeduu ku ururinaya ayaaman maalmo baan la lisay oo caanaheedii candhada lagu dhaafaya litura in la arko wakaanaha iyadoo xaluubun dhexdooya neefcaana badana in la arko oo fa yarqab waxaa jeclaanaya annaasu dadka fii shiraa'iha neefkaan irmaan gadashadiisa oo fa yabiicaha dadkii baa gadanaya limaa fii daalika waxaa loo xarimay arrinkaa gudihiisii waxa ku sugan min alkashi dhagar iyo walkhadiicati khayaanaa qaala sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yihi laa tubsiruu hagaaxinina alibila geela walghanama ariga faman ibtacaha qofka ta neef la gaaxiyey bacda daalika haddii la lisay ka gadaaluu ogaaday fa huwa ruuxaasi bikhayri nadaray laba dayma kii khayr badan ee u fiican buu yeelaya iyadii lacanuu ka maalay iyo xoogaa timira inuu isla naqo iyo hadday anfacayso inuu iska hayso bacda an yaxlubaha hadduu lisa ka gadaa in radiyaha hadduu neefkii jeclaysto amsakaha waa haysanaya wa in sakhidaha hadduu neefkii u carodoosnacana radaha neefkii buu naqaya wasaacan xeere sac buu ku daraya min tamrina afar iyo toban waxaa wey albeycu beecba xaaraana cinda nidaa agtii wax la gado alakhiiri dambe lisalaati aljumca imaamkii baa ku fadhiistay gambarka kolkaasaa aadaankii dambe la aadaami jiray ee khudbada ka horeeyey lagu dhuftay kaa kadib beex ma banaana aadaamada hore markanka iska aadaamaan waxaasi aadaan maaha albaycu beexdaan banaanayn cinda nidaa aadaan agtii la beeciyo alakhiiri dambe lisalaati aljumca jumcada salaadeedii laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima an yabiica shay-an shay inuu gado aw yashtariya amuga lasoo wareego waqad nuudiya iyadoo loo aadaanay lisalaati iljumca jumcada salaadeedii annidaa aadaan alakhiiri dambe alladii aadaan uu yakuunu ahaado macahu aadaankaa la jiridi alimaamu imaamkii baaba cala lmimbar kursigii khudbada daliilkii waa ka liqowlihi eebbaweyne hadalkii ayaa u daliila tacaalaa korahaye yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow idaa nuudiya haddii laysu yeero lisalaati laysugu yeero min yowmi iljumuuca jimcada maalinteedii fascow socda ilaa dikrillah salaada laydinku yeeray aada wadarulba baciina ka taga toban iyo shan waxa wey bayculmusaabanaati aw ilmuxaaqana waxaa weeye miro cayriin in lagu gado miro bisil lama ogola beer baa geedka ugu taal timir cayriina iyo badar cayriina iyo cinab cayriina ayaa geedihii kuugu yaal kolka iyagay kuwaa geedihii kuugu yaalaan inaad tiraahid kuwaa geedaha kuugu yaal kuwaasaan kaa gadaya koortay bislaadaan baan qaadanaya adna haddaadba u baahan tahay timirtaan ho badarkaan ho cinabkaan bisil waxaas lama ogola toban iyo shan waxaa weeye beecaan banaanayn bayculmusaabana ayringadidi aw ilmuxaaqala laa yajuusu ma banaana xalqa beertii wey muxaaqalada musaabanadana mirihii ayrin bisay lagu gado laa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima waxaan u banaanayn an yabiica inuu gado cinaban uu cinab galo oo mirihii bislaadaya filkaram geedkii ku dhex yaala kharsan qiyaas muxuu ku gadayaa bisabiibi inab bislaaday wey kaylan kolka midka kan karamka geedkii buu ku yaalaa kolkaa intuu yahay waa la qiyaasay wuxuu noqon doonaa lama oga bisabiibin kaylan kolkaa mid bislaadoo guriga u yaal oo la kaylayo ayaa lagu gaday walaa zarcan in masaga la gadaa ma banaana sii sumburiyey sabuulkii ku jirta bixabin badan jawaan ku jira oo gurigii yaalla kaylan lagu gado ma banaana walaa rudaban timi rudaba fi nakli geedkii ku taalla bitamrin lagu gada kaylan beega ilaa bayca alcaraaya caraaya beecadii ma ogiye oo faqad rakhasa waa ogolaaday fiihi baycu lcaraaya annabiyu sala allahu calayhi wasalama bayculcarayo waxaa la yidha an yahiba almuslimu qof muslimaa siiyey liakhiihi lmuslim walaalkiisii muslimka ah nakhlatan geetimireed aw nakhalaatin wuxuu yihi labadan geed waxaa mire ee ku yaala yaad leedahay hadhow kii kormeerkiiyuu ka badiyey geedahana waxay ku dhex yaalaan beertiisii dhexdeedii kolkaa noqnoqosadii iyo ilmo soo dhexgelidiyuu badiyey duniya waxaad yeelaysaa geedahan timirta kuugu taalla intaasay noqon karta ilmihiiyaad iga dhibtay adna waa ku dhibtootay timirtaas qaada ka tag meesha bayculxan ayaa alayiha anyahiba almuslimu inuu siiyo liakhiihi lmuslimi nakhlatan halgeed aw nakhlaatin dhowrgeed laa yatajaawazu samaruhunna timirtoodii kama badna dhowrarka geed ku tiilay khamsatu awsuq kama badna uma yatabarar ninkii geedaha bixiyey baa dhibtooday wuxuu ku dhibtooday bidukhuulihi kii wax la siiyey soo gelgelidiisa calayhi midkaan wax siiyey uu usoo gelgala kulamaa araada markuu rababa an yejniya inuu gurto min rudadihi geedihii oo yacyacooday uu wax ka gudan lahaa fayashtariiha minhu waa ka gadaya bikursiha iyadii qiyaasideeda tii geedka ku tiilay aja waan lagu qiyaasa tamran uga gada simirta labada geed ku taalla jawaan ka badan mayse jawaankan qaado axgalkiiyo wareega igadaa wa daliilu lawali kan hore daliilkiisii qowl bni cumar radia allaahu canhuma uu cabdullaahi bni cumar yihi nahaa rasuulullah ala rasuulkii waa reebay sala allahu calayhi wasalama can ilmusaabana cayrin bisaylku gad waana kan an yabiica tamru caaitihi beertiisa timirtii ku jiilay waa inuu gado in kaana hadduu geerti mireed yahay waxaa meesha ugu yaal bitamrin miro kaylan la beegay oo timira wain kaana karaman geedkii cinabka hadduu yahayna an yabiicahu inuu mirihii caylinkaa ku gado bisabiibin cinab bislaaday kaylan la beega wain kaana zaraan hadduu badar yahay an yabiicahu inuu ku gado miro caylinoo beertii ku yaal bitacaamin miro go-ay kaylan beega nahaa waa diiday can daalika kullihi intaan sheegnoo dhanba nabiga waa diiday xadiidkeedana imaamu bukhaari baa wariyey wadaliilu saani midkaan labaad daliilkiisii qowlu zayd bni saabit wey radia allaahu canhu uu yihi ina anabiya sala allahu calayhi wasalama alla nebigii baa rakhasa fasaxoo ogolaaday lisaaxiibi alcariya qofkii cariyada lahaa ee geedaha ninkan geedihii waa la irmaaniyey midahaasaad leedahay soo noqnoqodkii iyo wixiibaa batay inuu ka siiyo bayclcariya kii cariyada laha anyabiicaha inuu cariyadii gado bikharsiha qiyaasideedii uu markaa timir siyo sida waxaa geedahan ka muuqda ee timira halka goosarad ka badan mahayin goosaradan bisil qaado kacla tag aan kala nasanno adna lugooyadii adigu haysaa iga baaba-aysa adna imaatinkii socodkii aa kala baaba-aya taa nabiga wuu ruqseeyey daliilkeediina waa ka lix iyo toban waxaa wey beecu sunaya istisna beeciisii wey oo wixii la gaday istisna la geliyo taa mid banaan maaha laa yajuusu lilmuslim qof muslima uma banaana an yabiica shay-an shay inuu gado oo wayastasnii bacdahu shaygii qaarkii uu ka istisnoodo ilaa an yakuuna inuuba yahay ma ogiye maa yastadniihi waxa uu ka soo bixina macluuman mid la yaqaan fa idaa baaca qof hadduu gado bustaanan beer masalan iyo wax lamida laa yasixu waxaan asaxay an yastadniya inuu ka soo reebo minhu min albustaan naklatan geed aw shajaratan hayra macluumatina beertii buu ninka gaday beertii waa kaa gaday buu yihi laakiin laba geed baa ku jirta waanan kaa gadin labada geed waa labada ma sheegin waa laba aniga aan ogahay waxaasi suuragal maaha beerta waa gadanta istidnaa e la yidhaahdaa lama ogola faidaa baaca bustaanan beer hadduu gada matalan iyo wax lamida laa yasixu ma asaxayso an yastadniya inuu ka reebo minhu min albustaani nakhlatan geed aw shajaratan hayra macluumatin in la aqooni walimaa fii daalika arrinkaas gudihiisii waxa ku sugan min alkarari lugoy almuxarami la xarimaya wadaalika arinka biqowli jaabir ayaa u daliila uu yihi naha rasuulullah alla rasuulkii baa reebay sala allahu calayhi wasalama can ilmuxaqala beerkala gadashadii geedaha lagala haraayay iyo walmusaabana ayrin bisayn lagu gadaayay iyo wasunaya liistithnoonaayay ilaa an tuclam istithnaa wax la yaqaanba hadduu yahay maahaane almaadatu alkhaamisa maadadan shanaad waa yar tahay fii usuuli fii bayci usuuli tima timirta casaryaalkeedii in la gado yay ku saabsan tahay almaadatu alkhaamisa maadadii shanaad fii bayci usuuli timaar miraha asalyaalkooda beeceeda gudihiisii bay u maado tahay idaa baca almuslimu qof muslima hadduu gado naklan timir buu gaday aw shajaran geeda miraabixiyuu gaday fain kaana naklu hadday timirtii tahay qad ubira mid la owdhabay geed iyo uurla la gaday washajaru geedkii qad dahara hamaruhu mirihiisiyaa soo baxay markaa kadib baa beecii dhacay fa ina samrata midhahan la owdhabay ama muuqday lilbaa'ici ninkii geedka lahaa baa midhahaale intay milkihiisa ku jireen bay midhuhu abuurmeen oo geedku dhalay midhaha kolka ninkii baale geedka laha ilaa an yashtaridahaa inuu simaartii shardiyo almushtarid oo markii la gadaayuu yihi geedahana waa kaa gaday waxa miro ku yaalna waa kaa gaday shardigaas hadduu la yimid labadiiba mushtariga ay u wareegeen wa ilaa hadduusan shardinin fahiya timaarta geedka ku taalla lilbaa'ici yaale kolka geedkiina musarkii yaale daliilkii waxa wey liqowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkii maa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi calaa rasuul rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu yihi man baaca qof ka gadaa naxlan geetimireed kad ubirad la awdhabay oo geedaha waa la awdhaba geedka lab dadka dhaqdaa yaqaan baa ubax laga goynaya taasaa la saarsaaraya saasay geedii ku rumaysa talqiix la yiraa man baaca naklan geeti mireed qofka gala qad ubinad la awdhaday fasamaratuhaa miraheeda lilbaayici kii geedka lahaabaa leh ilaa an yashtarida almubtaacu kii gatay inuu shardiyo ma ahaane oo shardigaas dambe uu shardiyey geed iyo miraba kaa gatay uu yiri ayuu ku yeelanayaa haddaan shardi iman mase geeduu leeyahay mirana baayici baa leh ilaa an yashtarida inuu shardiyo ma ahaane kii gatay inuu shardiga maahaane wallaahu aclam